رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمd للh رب العاalمين والcاaqبة للمتقين ولا عdوان إlا عlى الظالمين وأصلي وأsلم على نبيinا محمد وعlى آله وأصحاaبه وmaن اهتdى بhdيه إlى yوم الdين أmا bعd weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii xusن المسلمka oo abkaartii kitaabka iyo sunada laga soo guuriyey ah maa yaquulu wuxuu dhihi lahaa qofka liraddi kaydi suu isaga celiyo dhagarta maradati shayaaiini shayaadiinta kuwooda madaxa adag acuudu bikalimaati illaahi taamaati allatii laa yujaawizuhunna biran walaa faajiran saasuu markaa qofku dhaha maca daalika mar baa dhici karta markaase seexataan lagu soo cabsi gelina ma jiifan kartid waa soo boodaysaa isla markii marada shayaan waaye waa shaytaankiisa madax adag waa cibriid mararka gobol ka mid ee nebigee damci jireen inay ku soo boodaan salaadda ay ka waswaasiyaan maalin buu qabtay baa la dhahay nebiga wuuna ceejiyey ilan karti baa la siiyey nebigu shaydaanku ku arko waxaan damcay buu dhahay inaan ku xidha tiir tiiraha masaajid ka mid ah siay ilmaha reer madiina beri ugu dheedheelaan markaasaan soo xasuustay walaalkii nebi sulaymaan qowlkiisa rabbi hablii mulkan laa yambaqii liaxadin min bacdi mulki isii qof kale aadan siin waa iska dayey buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam markay saas tahay dheh acuudu bikalimaati illaahi taamaati allatii laa yujaawizuhuna barun walaa faajirun maa yaquulu axadka wuxuu dhihi lahaa liraddi iska celinta kaydi dhagarta oo maradati shayaaiini shayaadiinta maradada waa kuwa madaxa adag ee dadka fasahaadiya keydkoodii dhagartooda acuudu bikalimaati illaahi taamaati ayaad dhahaysaa acuudu waxaan magan galay bikelimaati illaahi ilaahay kelimooyinkiisa attaamaati ee taamka ahee dhammaystiran allatii taasoo laa yujaawisuhunna uusan gudbaynin barun walaa faajiru mid baadiri ah iyo mid faajira labadaba min shari maa khalaq shardii uu abuuray ayaan ka magan galay oo wadaraa uu qalqay oo wadara'a uu firdhiyey ama uu ku qalqay wa min shari maa shay shartiisa yanzilu min asamaa'i samada ka soo dega wa min shari maa shay shartiisa oo yacruju fiiha samada korkeeda aadaya wa min shari maa dara'a fi lardi wixii arlada uu ku dhex qalqay shartooda wa min shari maa yakhruju minha wixii ka soo baxa arlada xaggeeda sharteeda iyo wa min shari fitani alleyli habeenka fitantiisa shartooda iyo wannahaari sharta maalinta fitnadeeda ayaan kaa magan galay sharta fitanta leylka iyo nahaarka iyo wa min shari kulli taariqin mid kastoo habeen socdo ah ama guureeya ilaa taariqan guureeya oo yatruqu bikhayrin khayr ku socdo maahana yaa raxmaan allaha raxmaanka ahow liannahu taariqa waxaa loola jeedaa wax walba oo habeenkii socda qofku markuu buureeyo ayaa taariq la yidhaahdaa wannajmi sida ilaah tilmaamay waasamaa'i waaariq taariqaas xidiga lagu fasiraa ilan habeenkiyaa la arkaa maalintiina waa la waaya sidaa darteed ayuu yidhi nebiga wa min shari kulli taariqin mid kastoo habeen socdo ahoo buureeya shartiisaan kaa magan galay bahallada iyo dugaagga iyo inta wax dhibo badankooda habeenkii socda tuugada iyo wixii markaa la mid ah ilaa taariqan mid qaariq ahoo habeen socdaa jira oo yadruqu bikhayrin khayr ku guureeyo maahana yaa raxmaan alistikfaaru wtawbatu dembi dhaaf weydiisiga ilaahay la dembi dhaaf weydiista iyo towbada ayaan ka gelaynaa qaala rasuulu llaahi rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam wallaahi ilaahay baan ku dhaartay innii anigu la astakfiru allaha ilaahay ayaan dembi dhaaf weydiistaa wa atuubu ilayh waana u towbo keenaa fi lyowmi maalintii akara wax ka badan min sabciina maratan toddobaatan jeer wax ka badan ayaan u soo noqdaa ilaahay wallaahi inii la astakfiru allaha wa atuubu ilayhi fi lyowmi maalintii dhexdeeda akara wax ka badan min sabciina maratan toddobaatan jeer wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi yaa ayuha annaasu dadow tuubuu ila allaahi ilaahay u towba keena oo u soo rujuuca fa innii anigu atuubu filyowmi maalintii waxaan towba keenaa oon rabbigay ilayhi xaggiisa u soo noqdaa mi'ata maratan boqol jeer boqol mar ayaan halkii maalin aniga ilaahay dembi dhaaf weyddiistaaye idinka istikfaar weyddiista oo towba la imaada oo ilaahay u soo rujuuca yaa ayuha annaasu tuubuu ila allaahi ilaahay u towba keenoo u soo noqda fa innii atuubu fi lyowmi aniga maalintii waxaan u towba keenaa ilayhi xaggiisa mi'ata maratan boqol mar ayaan u soo noqdaa wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi man qaala qofkii yidhaahda astakfiru allaha alcadiima aladii laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuumu wa atuubu ilayhi gafara allahu lahu ilaahay waa u dembi dhaafaa wa in kaana haba ahaada dembigiisa farra mid ka soo orday min azaxfi maalinta gurgurashada min azaxfi waxaa loola jeedaa waa jihaadka iyo dagaalkaba ha ka soo ordee ilaa dembi ka weyn ma jira adigoo ciidan gaala hortaagan oo laa ilaaha ila lah difaacaaya inaad soo orodo sida ilaah tilmaamay subxaanah wa tacaala ha dib jeedinina ayuu yidhi ilaahay marka dagaalka lagu jiro waman yuwallihim yowmaidin duburuhu qofkii maalintaa duburkiisa jeediya oo gaalada ka soo orda ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fi'a nin koox kale u kaalmaynaya iyo qof mataqaanaa tab dagaal ula jeeda maahane qof kaloo soo orda waxaa ilaahay korkiisa yeelayaa jahannamo iyo qiilka ilaah subxaana wa tacaala aw mutaxayizan ilaa fi'atin faqad baa'a biqadab illaah ilaahay cadhadiisuu la soo noqday idan dunuubta ugu waaweyn ayay ka mid tahay in lasoo ordo maalinta dagaalka sidaa darteed ayuu yidhi nebiga man qaala qofkii yidhaahda astakfirullaah ilaahay baan dembi dhaaf weydiistay allihii alcadiima weynaa alladii allahaasoo laa ilaaha ilaa huwa asaga maahana mid kale uusan jirin ahuwa alxayu alqayuumu oo nool oo haddana taagnaashaha badan oo u qayumo inuu koonkiisa maamulo wa atuubu ilayhi xaggiisaan u sooba keenay qofkii dhaha kafara allaahu lahu ilaahay waa u dembi dhaafaa wain kaana haba ahaada dembigiisa fara min azaxfi mid gurguurashada iyo maalinta dagaalka ka soo orday wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi aqrabu maa yakuunu alcabdu addoonku intuu yahay ama uu ahaanayo rabbigii aqrabu maa inta uu yakuunu rabbu rabbiga uu yahay min alcabdi addoonkiisa aqrabu maa inta uu u dhow yahay oo yakuunu rabbu min alcabdi addoonka xaggiisa rabbi uu u dhow yahay waa fii jawfi alleyli alaakhiri habeenka joogkiisa dambe ee fa in istatacta haddaad awoodi karto addoonkii ilaahayow an takuuna inaad ka mid ahaato miman shaksiga yadkuru llaaha ilaahay xusa fii tilka asaacati saacadda ayadaa fakun ahaw haddiidba awood u leedahay jawfu inaad nasiib u yeelato qayb ka mida ah xataa inaad istaagto ilaahay aad xusto subxaana wa tacaala ahow yaa lagaa badsanin waayo aqrabu maa inta uu u dhow yahay oo yakuunu uu ahaanayo dhowaashaha alrabbu rabbiga min alcabd addoonkiisa xaggiisa waa fii jawfi alleyli habeenka jawfkiisa alaakhiri ee dambe habeenka dhexdiisa dambe waayo fa in istadacta an takuuna haddaad awoodi karta inaad ka mid noqoto miman yadkuru allaaha dadka alla ku xusa fii tilka asaacati saacadda ayadaa fakun ahow buu dhahay nebigu wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi aqrabu maa yakuunu alcabdu addoonku intuu yahay min rabbihi rabbigii intuu ugu dhow yahay dhawaashaha wahwa saajidun waa marka uu sujuudsan yahay addoonku xilliga uu rabbigiisu dhow yahay waa markuu sujuudda ku jiray faakfiru ducaa'a ducada badiya buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam ducada badiya oo si fiican ducada ugu xeel dheeraada oo ku dheerdheeraada riwaayad kale ayaa ku dartay waxa xaqiiqa ah in laydinka ajiiba ducadii inuu ilaahay idinka maqlow idinka ajiibaa suuragala wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi innahu layuqaanu waa la daboolaa calaa qalbii qalbigayga qalbigayga qaan ayaa ku dhaca buu dhahay nebiga dembiga iyo macaasida darteed wa innii la astakfiru allaha ilaahay baan dembi dhaaf weydiistaa filyowmi maalintiiba mi'ata maratin boqol mar boqol maraan ilaahay u soo rujuucaa subxaana wa tacaala qaanka waxaa loola jeedaa qofka marka dembiga ay ka badato qalbigiisa dabool ayaa markaa kora rasuulka dembigiisa kii hore iyo kii dambaba waa loo dhaafay liyakfir allaahu laka maa taqadama min dembika wamaa ta'ahara intaba waa lagu dhaafay sidaa darteed waa ummaddiisa la tacliimina waxaa la rabaa rasuulkii oo dembigiisii kii hore iyo kii dambaba loo dhaafay hadduu arrintaa isu qiraayo in dadka ka soo haray min baabi awla ay noqdaan istikfaarta ay ku dadaalaan innahu layuqaanu calaa qalbii qalbigayga ayaa la daboola oo waxaa koraya raan iyo waxyaabo kale sidaa darteed waxaa lagu tirtiraa istikfaarta alleh wainii la astakfiru allaha fi lyawma maalin fi lyawmi waxaan dembi dhaaf weydiistaa miata maratin fadlu tasbiix tasbiixda fadliga ay leedahay wataxmiidi mahdinta fadliga ay leedahay watahliili towxiidaysiga fadliga uu leeyahay iyo watakbiiri takbiirta qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi man qaala qofkii yidhaahda subxaana allahi wa bixamdii fi lyowmi maalintii mi'ata maratin boqol mar qofkii dhahaa xutat qataayaahu dembiyaalkiisaa la hoobiyaa waa la qubaa oo waa la tirtiraa walow kaanad haba ahaadaana midla zabadi albaxri hirka badda oo kale wax la egba ha ahaadaanee dembiga ayuu ilaahay ka tirtiraa subxaana wa tacaala rasuulku wuxuu yidhi qofkii dhaha subxaana allaahi ilaahay baa nasahan wabixamdihi mahaddiisa ama mahadna asaa iskale filyowmi maalintii mi'ata maratin qofkii dhahaa xutat qataayaahu dunuubtiisaa la tirtiraa walow kaanad haba ahaadaana midla zabadi albaxri hirka badda mid la eg oo kale wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi man qaala qofkii yidhaahda laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir cashara miraarin toddoba miraar kusoo celceliya kaana wuxuu la mid yahay kaman shaksi actaqa xoreeyey arbacata anfusin afar naf oo weliba minu waladi ismaaciil dadka caadiga aan ahayn ee faci iyo ibtirsigii nebiga ah waa walad ismaaciil ismaaciil weladkiisa ka mid ah nin xoreeyey ayuu markaa la mid yahay toban mar qofkii dhaha wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi kelimataani laba kelimadood ayaa jira khafiifataani khafiifataan ah cala allisaani carabka ku khafiifa faqiilataani ku culculus fi lmiisaani miisaanka qiyaama xabiibataani ila araxmaani raxmaanka xaggiisa waa ilaahaya loogu jecel badan yahay labadaa kelimood waa subxaana allaahi wa bixamdihi subxaana allaahi alcadiim labadaa kelimood alla aad buu ugu jecel yahay wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi la'an aquula inaan dhaho subxaana allaahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allahu wallaahu akbar ayaa axabbu ilaya xaggayga looga jecel yahay in lay siiyo mimaa alacat calayhi shamsu waxay qorax u dhalato maxay qorax u soo dhalataa wixii adduunka yaallo dahabkiisii daymankiisii dolarkiisii dumarkiisa ah wixii kor saaran oo dhanay qorax u soo dhalataba waxaan ka jeclahay inaan dhaho subxaana allah ilaahayaa nusqaan ka nasahan iyo ceeb iyo walad iyo saaxiibadba walxamdu lilaahi ammaan iyo faalo iyo mahadna allay u sugnaatay hadday dadku mahdiyaan iyo haddaysan mahdininba waa leeyahay walaa ilaaha ila allah alla asaga meehe xaqnimo lagu caabudo koonka jiraana ma laha ilaa asaga maahane wallaahu akbaru ilaahay ayaa ka weyn wax walba intaa inaan dhaho ayaa axabbu ilaya xaggayga looga jecel yahay mimaa talacat calayhi shamsu ilaan waxay qorax u soo dhalatoo dhan haddii lagu siiyo waa lagaawada adoon waxna ku raacin subxaana allah way ku raacaysaa walxamdu lilaahi qabrigay kula gelaysaa walaa ilaaha ila allah waa miftaaxii jannada wallaahu akbar ilaaha kugu jeclaanaya intaa ayaan ka jeclahay buu dhahay waalbaaqiyaatu saalixaatu khayrun cinda rabbika habaaban wa khayrun amala baaqiyaadka saalixaadkaa subxaana allah walxamdu lilah ayaa lagu fasiraa almaalu waalbanuun ziinat alxayaati addunya waa nolosha adduunka ziinadooda baaqiyaadkaasaa qofka anfacaya wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi ayacjizu macjizaya axadukum axadkiin ayagsiba inuu kasbada kula yowmin maalin kasta alfa xasanatin kun xasano fasa'alahu saa'ilun saa'il ayaa su'aalay nebiga oo min julasaa'ihi fadhiyayaalkiisa lamida dadkii meesha fadhiyey oo yidhi kayfa yagsibu suu u kasbanayaa axaduna axadkiin alfa xasanatin kun xasano kun xasana ma sahlanee rasuulkii allow see loo kasbadaa qaala wuxuu yidhi nebiga yusabbixu mi'ata tasbiixatin boqol tasbiixood ayuu tasbiixsanaa subxaana allah subxaana allah subxaana allah oo boqol ah fa yuktabu lahu waxaa loo qorayaa alfu xasanatin kun xasano aw yuxadu canhu ama waxaa laga hoobiyaa alfu khatii'atin kun dembi ah waa man qaala qofkii dhaha subxaana allahi alcadiimi wabixamdihi gurisad lahu naklatun timir ayaa loogu tilaalaa fi ljannati waa midhihii qiyaamaha uu ku cuni lahaa ayaa jannada loogu abuuraa waa qofkii dhaha subxaana allahi alcadiimi wa bixamdihi ilaaha cadiimkaa ayaa nasahan mahadna asaa iskale gurisad waa loo tallaalaa lahu nakhlatu fi ljanna wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi yaa cabdilaahi bni qaysin cabdullaahi bni qays waa saxaabi cajiib badan waa ninka lagu magacaabo abi muusa alashcari alaa adulluka ma ku tusiyaa calaa kinzin kayd ama maal oo min kunuusi iljannati jannada kunuuskeeda ka mid ah faqultu waxaan idhi waxaan raadinayaadba ii sheegtay bala yaa rasuula allah nacam ii sheeg rasuulkii allow qaala wuxuu yidhi nebiga qul dheh laa xawla walaa quwata ilaa biاllaah waayo waa kanzi oo min kunuusi iljanna kunuus kunuusta jannada ka mid ah laa xawla walaa quwata ilaa biاllaah kelimad sahlan ma aha qofku hadduu badiyo khayr badan ayuu ilaahay siiyaa subxaana wa tacaala sidaa darteed ayaa maalin nin saxaabiya canugiisa la qafaashay oo gaalada wadatay hooyadiisaa oohin kala joojin weysay odagii rasuulku u yimid arrintii ayuu u sheegay hooyadana inay xaaladdeedu sidaa tahay amar ayuu yidhi sabirka ha ku dadaasha iyo wanaagga taqwada alla ha ku socota badiyana laa xawla walaa quwata ilaa billaah kelimada kelimata laa xawla walaa quwata ilaa bilah badiya sidii yeeleen kelimadiiyay badiyeen akhiiran waxaa dhacday canugii inuu albaabka soo garaacay markii laga furayna waa wiilkoodii oo ilaa dhowr ari markaa wata waaye say wax u jiraan baa yidhi way ii wadeen buu dhahay lugaha iyo gacmihii iga xirxirteen arina waa wateen habeenkiiyo meel seexdeen markay ka soo kaceen waaba i hilmaameen waa iga tageen xadhigintaa iska soo furaan erigeygii soo watay waman yattaqi allaaha yajcal lahu makhrajan ayuu ilaah soo dejiyey qofkii alla ka cabsada ciriiriga meel uga baxu alla u sameeya wayarzuqhu min xayu laa yaxtasib meel uusan ogeynna waa laga quudiyaa wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi axabu alkalaami kalaamidka loogu jecel yahay ila allahi ilaahay xaggiisa arbacun afar waayo afar waxyaaboodaa ilaahay jecel yahay ee samay subxaana allaahi kow waalxamdu lilaahi laba walaa ilaaha ila allaahu saddex wallaahu akbar oo afar ah laa yaduruka ku dhibi maysa biayihinna bada'taka aad ka bilowdo wallaahu akbar walaa ilaaha ila allah walxamdu subxaana allah dheh haddaad rabto walxamdu lilah subxaana allah wallaahu akbar walaa ilaaha ila allah dheh haddaad rabto haddii kale ka bilow alxamdu lilah walaa ilaha ila allah subxaan allah ka soo noqo haddana wallaahu akbar dheh ku dhibi maysataad ka bilowda jaa caraabiyu nin heerbaadiya u yimid ilaa rasuuli rasuulku u imaaday faqaala wuxuu yidhi callimnii kalaaman kalaam ibar aquuluhu aan dhaho rasuulkii allah wax ibar buu yidhi qaala wuxuu dhahay nebiga qul dheh laa ilaaha ila allaahu waxdahu laa shariika lah allaahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kaiira subxaana allahi rabbi alcaalamiina laa xawla walaa quwata ila billahi alcasiizi alxakiim qaala acraabigii wuxuu dhahay fahaaulaa'i lirabbii waxaas ammaan ilaah waaye famaa ani maxaan leeyaha waaye taasi ilaahayay u sugnaatee ani maxaa ii sugnaaday qaala wuxuu dhahay nebiga qul dheh waayahe allaahuma qfir ilaahu ii dembi dhaaf warxamnii ii naxariisa wahdinii iyo hanuuni oo warsuqnii iyo arsuq sidaa dheh sidaa dheh buu dhahay nebiga adigana kaasad leedahay kaana arajul ninku wuxuu ahaa idaa aslama marka uu soo islaama callamahu اnnebiyu nebigu wuxuu beri jiray asalaata salaada ayuu beri jiray uma amarahu kadib wuxuu amri jiray an yadcuwa inuu ku ducaysta bihaa'ulaa'i alkalimaati kelimadooyinkan allaahuma kfir lii waarxamnii wahdinii wacafinii waarsuqnii sidaa dheh ayuu dhihi jiray allaahuma ilaahayow ikfir lii ii dembi dhaaf warxamnii ii naxariiso wahdinii ii hanuunii wacaafinii ii caafi oo warsuqnii arsuq ina afdal adducaai duca waxaa u fadli badan alxamdu lilaah waafdal dikr dikrina waxaa u fadli badan laa ilaaha ila allah duca alxamdu lilah u fadli badan maxaa laga wadaa alxamdulilah waa faatixadaa loola jeedaa ina afdal adducaai duca midda u fadli badan alxamdu lilaahi waaye waaye faatixada waxay leedahay fadaa'il aad i aad u badan sidaa darteed ayuu ilaahay yidhi waan kala goosanay faatixada ani iyo addoonkayga qayb anaa iskale qayb asaa iskale qaybna way noo dhaxaysaa buu yidhi ilaahay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaan alraxiim maaliki yowmiddiin hadduu dhaho addoonka intaan anaa iskale buu leeyahay ilaa subxaana wa tacaala iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin hadduu dhaho tan way noo dhaxaysaa buu leeyahay ilaa subxaana wa tacaala addoonkayga wuxuu qiray ani ma ahee inuusan axad kale caabudaynin ani ma ahee qof kale inuusan kaalmo weydiisanaynin ihdina asiraada almustaqiim ilaa ay ka dhammaato addoonka iskale buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala waayo waxaad leedahay ilaahayo jidka mustaqiimka igu hanuuni siraada aladiina ancamta calayhim kuwa aad korkooda u nimcaysay jidkooda igu hanuuni kuwaasoo nebiyaasha iyo sidiiqiinta iyo shuhadada iyo saalixiinta ah ihdina siraada almustaqiima siraada aladiina ancamta calayhim hayri almaqduubi calayhim waa yuhuuda wala daaliin waa nasaara kuwii dhumay iyo kuwii baadiyoobay labadaba hayri lmaqduub waa kuwii loo carooday yuhuudda waa qof kastoo inta cilmi barta ku camalfali waaye sida yahuud oo kale waladaalin waa nasaara qof yidhaahda cilmi ma aqaan ilaahana caabuda godow ku dhaca yaa ku yidhi adoon wax aqoonin ilaahay caabud sidaa darteed waa daal kuwaa jidkooda ma rabna waay marka alxamdu lilah baa u fadli badan wa afdala dikri laa ilaaha ila allah iimaanka dhowr iyo toddobaatan qaybood waayo laa ilaaha ila allaha ugu saraysa buu dhahay nebiga jidka oo dhibka waxa dadka dhiba in laga qaadaa u yar sariigtun waa qayb iimaanka ka mid ah albaaqiyaatu asaalixaatu baaqiyaadka saalixaadkaa suuratu kahf ay tilmaantay waa subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah kayfa kaana sidee buu ahaan jiray annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam yusabixu mid u tasbiixsadaa nebiga see u tasbiixsan jiray tusbax muu qabi jiray mase waxyaabo kalu ku tasbiixsanaya can cabdilaahi bni camri radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi ra'aytu nabiya nebigaan arkay sala allahu calayhi wasalam yacqidu atasbiixa tasbiixda ku gunudaya biyamiinihi gacantiisa midigta ah farahu saasuu laabaa subxaana allah subxaana allah cabdiyuu samayna gacanta bidixda ah ma aha gacanta midigtaa lagu tasbiixsadaa ra'aytu annabiya yacqidu tasbiixa biyamiinihi midigtiisa ayuu ku tasbiixsan jiray weligiis tusbax ma qaadanin tusbaxa waa wadanaa dhammaanteen diinsa ma aha qofka inuu gacantiisa ku tasbiixsadaa fadli iyo wanaag iyo qiimo badan islaam buu u soo galay nebiga xaaskiisa ah sidaa darteed subaxdii buu ka tegey markii salaada la tukaday wuu u soo noqday ayadoo weli salligeeda fadhisa maca daalika ayuu yidhi maxaa dhacay kama suulin miya inaad ka dixsanayso maca daalika dhowr nawa ama laftimireed badan oo meesha buuxa ayay haysatay markastay tasbiixsato subxaana allahi dhahday dhinacu dhigaysay arrintan wax kaaga fadli badan ma ku baraabuu dhahay sala allahu calayhi wasalam kelimadooyin ayuu markaa baray duca ah marka saasaa loo tilmaamaa ama shayga fadliga badan qofka inuu gacantiisa markaa ku tasbiixsado say qiyaamaha ugu markhaati kacdo ra'aytu nebiya yacqidu tasbiixa waa la gunudaa marka la tasbiixsado farta uu laabi jiray nebiga biyamiinihi gacantiisa bidigtaa min anwaaci alkhayri wa aadaabi jaamicati noocyaal khayrka ka mid ah iyo aadaab jaamic ah aadaab ahoo kulan oo laysaga baahanya in la sameeyo idaa kaana haddii la gaaro buu dhahay nebiga junxu leyli habeenka junxigiisa habeenka mugdigiisa ama gobol ka mida ow amsaytum ama aada galabaysataanoo qoraxdu ay dhacdaa loola jeedaa fa kufuu celiya oo guryaha ku celiya sibyaanakum ilmihiina ilmaha yaryarkaa guriga ha lagu celiya fa ina ashayaaiina shayaadiintu tantashiru way faafaan xiina idin wakhtigaasi waxaa la diidayaa inay dhib gaarsiiyaan ama ay dardaraan ilmihii inta badan maqribka waxaa fiican ilmaha inaan bannaanka loo ogolaanin fa idaa dahaba hadduu baxo saacatun saacad oo min alleyli habeenkii ka mid oo ceshihii oo kale la gaaro fa khalluuhum iska sii daaya buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam maqribka ayay shayaadiintu faafaane saacad ka mida habeenkii hadduu horay u baxo heeye oo fura bannaankooda ha aadaana wa akliqu alabwaaba irdaha xirta wadkur isma allah ilaahay magaciisa ku xiran oo ku xusa markaad albaabaha xiraysaan fa ina shayطaana shayaanku laa yaftaxu ma fura baaban muqlaqan albaab xiran mid furana kama taga waayo wa awkuu qirabakum qirabyaalkiinana daboola wa awkuu haruube ama daboola qirabakum qirabyaalkiina qirabaha waxaa loola jeedaa waa sibraarada iyo weelasha biyaha lagu cabo wadkur isma allaahi ilaahay magacyaalkiisa ku xusa wakamiruu daboola waa isku macna aaniyatakum weelashiina wax lagu cuno wadkur isma allaahi ilaahay magaciisana ku xusa galaaskaa duucaana ku jira biyo ku jira weelashu hadday cunto ku haraan kulli ha la daboolo haddii kale shaydaanka waa faydaa riwaayad kale baa tiri cuduro ayaa habeenkii soo dega weelasha furanna way galaan kuwa daboolana dhinac bay maraan walow an tacruduu inaad ku dababtaan calayha korkeeda shayan ha ahaadee wax kale oo lagu daboola xataa haddii la waayo intay dumi aad soo qaadata ama qori ku dadab oo bismillaahi dheh waan bismillahi raacsiisaa keligii haddaad saarta ma daboolaayo haddii qoray keliya aad hesho saasaad ugu dadbaysaa bismillaahi haddaad dhahdo waxay la mid tahay ayadoo aad dabooshay way wa adfi'uu damiya masaabiixakum faydusyaalkiina misbaaxyaalkana damiye ayuu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam misbaax ayay qaas ku tahay bay dhaheen ileen riwaayad kalebaa waxay ku cilaysay dooliga inuu guriga ku horiyo misbaaxda guri ayaa gubtay wakhtigii nebiga magaalada madiino ehelkiisa ayuu ku gubtay rasuulkaa loo sheegay markaasuu yidhi dabku waa cadow ee iska damiye markaad seexanaysaan buu dhahay sal allau calayh wasalam xero abuumbooyinka dabka waxyaabaha keena oo kaliya oo dhan korontada iyo nalka mashaakil male culimmada gobol ayaa tiri ayaga lafdagooda in la demiyo ayaa fiican amaa haddii sidooda loo dhaafaa cid maloo dooriga waxyaabo uu ku horiyo markaa ka mid ma aha wacadfi uu demiya masaabiixakum misbaxyaalkiina wsal اllah ilaahay ha u naxariisto oo wasalama allah nabadgeliyo wabaaraka allah barakeeya calaa nabiyina nebigeenna muxamedin ahaa wacalaa aalihi ehelkiisii wa asxaabihi asxaabtiisa ajmaciina dhammaantoodba meesha waxaa noogu dhammaaday kitaabkii xisnulmuslimka ah adkaarta kitaabka iyo sunnadana ah waxaan ku soo darnay tacliim aad iyo aad u qiimo badan oo u weyn qofka hadduu rabo dhufays inuu galo shaydaanka uu ka badbaada cayomanaas uu ka badbaada dhibka bani aadamka kan shayaadiinta waa inuu kitaabka bartaa kuna dhaqmaa ama jeeb uu ku wataa oo mar walba uu akhriyaa wixii adkaara oo meesha markaa ku sugan si wanaag iyo kheyr markaa loo gaaro jiniyaa maanta batay qof kastaa waashay musqusha layska soo raacay maca daalika saantii way waalatay gabdhihii way wada waasheen wax fiyow ayaan jirin qur-aankaa lagu akrinaa wax lagu caafimaadayo male sababto waxay tahay dadkii oo ka tegay dikrigii ilaa subxaana wa tacaala ilaahay ayaan ka baryanaa inuu xaqana waafajiyo wax kastoo aan gasnay oo sidii loogu talagalay aan u sheegin nafteenna iyo shaydaan bay ka ahaatay ilaahayna beri buu ka yahay subxaana wa tacaala waxaana weydiisanaynaa inuu naga cafiyo xagga akhrintiisa tafsiirkiisa iyo sida ay tahayba waxaan asiibnay oo sidii loogu talagalay aan u sheegnay ma aha caqligeenna garaadkeena iyo cilmigeenna balse waa tawfiiq iyo waafajin ilaah subxaana wa tacaalaa waxaana ka baryaynaa ilaahay baa ku mahadsane inuu tawaabteedii ajirkeedana siiyo wabilaahi towfiiq wallaahu subxaana wa tacaala